bsmi اllah الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin ثuma الصlaaةu والsلاam عlى rasuuli اllah وعlى آlih وصxaabatihi أجmaعiin faxadaثanii jamcu min الshuyuuخi akhiruhm shaykhuna الshaykh salim bn cbdالlah الcusaymi غafar allah lah wlahm jamiعa bsnaadi kuli minhm ilى smi bn cayna can cmr bn diiran can abi qabusa mawla cabdilah bn cmr caas can cabdilah bn cmr caasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllah عlyh وalih wslm alraaximuun yarxamhm الرaxman yarxamu man fi اlardi yarxamku man fi الsma wmin طrائq raxmati raxmat اlmucalimiina bاlmutacalimiina biqra'im usul mutuun khasatan usul xadiid اlmustafa warasul mujtaba slى اllahu عalayh wعlى alihi وصaxaabatihi ajmaciin yafuzuu bisacaadati اlcaajil wاlaajil fahada huwa اlmajlis الraabic wasituun min majalisi iqra'i wa sharxi kitaabi sunan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 sacbatumo nooca bannaan iyo habku u bannaan yahay iyo nooca la diiday ayuu baabkan u baabya weeyaan xadiidka kun laba boqol iyo toddobaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu nasai alih raxmat ullah akhbarana qutayba ibnu saciid ibnu jamiil ibnu ariif albaqlaani weeyaan hiqatun habt ومحaمد بن مثنى العنزي wa ثiqة xaaفظ والlفظ lahu qaala waxay yihahdeen labada eh, sheikh oo imaam النaسائي shuyukhdiisa ka mid a ah. xadaثna waxaa noo waramay سufyaan ibn cuyaynata weeyaan waa imaam habt xuja weeyaan can الزhري mxamed شhaaب الزhري can abi سلامة cبdiرحman wa ثiqة فaqih habt can abi hurayraة wuxuu ka wariyey radي الlahu tacalى anه arضاه cabdixan صhri dawsi can النabiy nabig wxuu ka r sal sl qal nabigeen wuxuu yidhi atasbiixu subxaana allaahida lirijaali ragga ayaa iska leh markii salaada lagu dhex jiro waatasfiiqu sacbatunkana linisaai dumarka iskale weeyaan zaada ibn muhanaa maxamed ibn muhana oo sheekh annasaa'i wuxuu ku kordhiyey riwaayadiisi fi salaati ayuu ku kordhi cibaaradaas weeyaan salaada gudaheeda haddii salaad lagu jiro marka ragga wixii soo haleela oo culays ah waa inay yidhaahdaan ama salaada ku tacalluqo ama arrin kaleba ha noqoto tusaale ahaan salaadii ataxiyaatkiyuu sheekhi ka tagay afwan yani eh, eh, ragcaadka qayb ka mid ah ayuu sheekhi eh, isagoon gaarin ayuu salaamo noqsaday imaamkii amaba howlo ka weyn ayaaba dhacayba oo naftii dadka musaliinta ahaa khatar gelinaysa arrin u baahan marka in laisku baraarujiyo imaamka lagu baraarujiyo wuxuu sameeyaba ayaa meesha imaaday xilligaas ragga waxay leeyihiin subxaana allah dumarkana waxay samaynayaan way sacbatumayaan habka loo sacbatuma masaasaa la iskugu garaaci mise saasaa laisugu garaaci ta ayada waa mas'alo kale weeyaan laakiin asal ahaan salaad haddii lagu jiro wixii culays oo yimaado raggana subxaana allahi ay leeyihin dumarkana gacmaha isku garaacayaan xadiid kun laba boqol iyo sideed waa saxiixa qaala alimaamu nasaci alih amat akhbarana moxamed ibnu salmata almuraadi waa iqatun habt ibnu maslama iyo moxamed ibnu salma maxamed ibnu salma sanadka dhammaadkiisu ku yimaadaa oo nabigan ayuu wax ka waryaa sala allahu alay waslem maxamed ibnu salmana wuxuu wax ka wariyaa ama waxaa wax ka wariya alimaam الnasaa-i iyo asxaab alkutubi sita ay wax ka wariyaan ninkan ninka waa saxaabi ninkaana waxaa weeyaan waa shuyuukh alummahaati sit aw bacduhum almuraadi wa iqat tabt qaala xadaثna ibn whb cabdulahi bn whb wa iqat xaafid caabid can yunis bn zayd اlayli iqat tabt can shaabi zuhri maxamed shaabi zuhri waa imaamkii qala wuxu akhbarnii waxay u warramay saciid ibn musayib saciid ibn musayib waa imaam waa xuja waa habt waa iqa waa caabid howlo badan ayuu kulansaday abu salamatin abdiramaan waiqatun tabtun faqiih annahumaa labadaas taabici samica waxay ka maqleen abaa hurayra radia allahu tacala arda qaala inuu abu hurayra atasbiixu subxaana allahi lilrijaali ragga baa iskala watasfiqu in sacmaal isku garaacana lilnisaai dumarka iskala marka haddii salaada lagu jiro saas ayuu nabigeena yihi sala allahu calayhi waali waslem baabu tasbiix fi salaa tasbiixda salaad gudaheed in subxana lah lyaryu baabkan u baabya baabka horena waxau u daliishanayay atasfiiq oo maxalushaahidka waxay ahayd watasfiiqu lilnisaa maxalushaahidka kaloo ka horey wuxuu tasfiiqu lilnisa tasfiiqaas ayuu marka ula jeeday tasbiixina marka gooni a xadiid kale usoo qaadanaya imamka cali raxmat ullah xadiid kun laba boqol iyo sagaalaad waa xadiid saxiixa qala imam nas abarna qtay bn sacid bn jamil bn طrif alwaqlani iqat habt qala xadaثna fudayl bn ciyaad ataymi wa iqaة caabid imaam acmash fudayl ibn ciyaad waa ninka caalimkood ujeedaan waxay kutub taariikhda wariyaan inuu jidgoys dadka jidka gooya oo halista inuu ahaan jiray intuusan culimo noqonin ka hore dadkan burcadkoo jidka gala inuu ahaan jiray saasay wariyaan waalcilmu cinda rabbika tabaaraka watacaala marka habeen marka iyagoo muxuu ahaa qolyo u dhici rabo qolyo safarahoo degan ayaa waxaa weeyaan iyagoo ilaahay ka mangala ninka la yidhaahdo muxuuaha ninka la yihahdo ciyaad fudayl ibnu ciyaad ayuu marka maqlay mugdina la joogo markaasa qalbigiisa waxaa ku dhacay qalbigiisa waaa ku dhacay iimaankii khalqiga ilaahay ayaa muxuuaha kaa badbaadila adiga oo tawardarida qaba adiga waxbaasay sheegaan walcilmu cind allah aza wajel lakin laa shaka waa nin imaam oo aad u qiimo badan weliba aad u cibaado badna iqat caabid imaam can ilacmash sulayman ibn imran alkahili xa xadiidka ayuu taxwiiliyey wa ambana swayd ibn nasr almarwasi alimaam nasaai a sidaa wuxuu leeyahy ambana waxaa noo warramay swayd ibn nasr almarwasi waa iqa qaala ambana cbdullahi mubarak an abi صالح السمان الزyات الذكوان سmاn الزyات ذكوان weyaan waa ثiqة hbt عan abi هuريرة وxuu ka wariyey radي الlaه taعa ض qal abu هurayra qaala rasu rasulka وxu yh sl sلم التسبيiح سubحaan اللahida للriجaaل ragga iskala والتصفيiqu gacmaha in lasu garaacana للنiساء dumarka iskala marka mxaluشhaahidka waxaa weeyaan التaصبيiحu للriجaaل سubحaan اللaه xadiidka kun laba boqol iyo tobanaad waa xadiid saxiixa qaala imaam nasai alh mt abarna cubaydlah bn saciid cubaydlah bn saciid waa taqaanaa sooma abu qudaamat saraqsi waa iqatun habt qaala xadaثana yaxya bn saciid alqaطaan wa iqatun habt can cawf cawf ibnu abi jamiila cawf ibnu abi jamiila bandaweyhi ayaa loo yaqaana alacraabi albasri waa iqat rumiya biاlqadr wاtashayuc labada cudur ayaa lagu sheegay waay qala wuxu xadaثanii waxay u warramay muxamedun moxamed ibnu siriin alanصari waa iqatun habtun caabidun kaiir qadr adri adarkiisa aad wey nin qiimo badan buu ahaa aleyh amat lah wuuu arki uh, kaana laa yara riwaaya bimacna in xadiika macno lagu wariyo lafdiga nabigu uu yidhi in la yidhah ataa macnihii ma ogolaani jirin aleyh ramat lah can abi hurata wuu ka wadeen radi lahu ta ada can nabi nabig nabign wuuu yidhi atasbiixu subxana lahi lirijaali ragga iskala wtasfiiqu gacmo in laisu garaacana dumarka iskala weeyaan labadan baab marka labadaba waxay ka hadlayaan qofka muminka ah iyo qofka salaadka ah salaada markuu galo xaaladu waa xaalad abiici ah oo inuu allah akbar ka bilowdo kadibna uu salaam noqsado intaana wax dhibaato haba yaraatee aynan imaamkana ka dhicin yacnii wax dhacay ay jirin xaalad ay caadi tahay markaas waan soo marnay habka loo tukanaya ka soo gudubnay laakiin xaaladaha yacnii dhacdooyinka emerjensiga ay dhacaan ama salaadda wax la xiriira ha noqdeyno oo salaadda gudaheed ah waxaa kaloo noqon karaan wax salaada ka baxsan tusaale ahaan dabbaa masjidkii qabsaday dabbaa masjidkii qabsaday haddii masjidka dab u qabsado imaamkii in uusan ogeyn ayaa dhici karto ama mas ayaa kusoo qulqulaya saa ugu soo socdo tusaale ahaan ama wax u la mid ah xaaladahaas marka tambiih asal ahaan salaada wixii maslaxeed unbaa tambiiha loo sameeya laakiin xaaladaha kalena iyadana waxaa weeyaan way soo geli karaan xaaladaas marka haddii cidda ay arrintaa qabsanaysa ay dumar yihiin ayaga gacmaa isku garaacayaan saas saas isugu garaacayaan salaadoodan waxba ma dhibayso mana burinayso ajarkana kama yaraynayso lagumana canaanan karo waa caadi saasay isugu garaacayaan gacmaha ilaa aad ka baraaruga imaamkii haddii imaamka haddii dadka muxuu ahaa arrinta ay ku dhacday oo maamuumiinta ay rag yihiinna ragga ayaga gacmo iskuma garaacayaane subxaana allah subxaana allah subxaana allah ay leeyihiin ilaa imaamka uu ka baraarugo oo arrinta iyada ah oo imaamka muxuu ahaa kaga baraarugo marka waa taysiirka ilahay unasi subxana wa tacaala de qofka haddii loo qabtay afkii uusan hadli karin tusaale ahaan waquumuu lilaahi qaanitiin ayaa la yidhi war noo imaan doontaa insha allah tabaraka wa xilliga lisfaray inaan la aamuso oon la hadlin iyo sida liisu faray waa noo imaan doontaa lanay mxuu aha rir cusubna ay taagan salaaddii maslaxyada ha noqoto ama khaarijkeeda ha noqoto ay taagan tahay oo amajansi ah la yidhaahdo wax kaloo la samayn kara ma lahan xaraj iyo culays ha imaan lahaa ilahayna subxaana wa tacaala qur-aanku wuxuu ku leey wamaa jacala calaykum fi diini min xaraj millata abiikum ibraahim aabbihiin nebi ibraahim ahay oo idiin naxariisanay diintiisa weeyaan oo sahalkayd asamxaa alxanafiya samxaa oo nabiga lala so diro alayh slat slam diintan islaamka yusriga iyo sahalka iyo qalbi qabowga iyo khayrka ku sugan ilaahay qofkuu dhab u waafajiyo adduunna liibaan oo barwaaqe iyo qalbi degan iyo waxba inay ka maqleen ayuu ku noolaanaya aakhirana insha allahu tabaaraka watacaala halkaas ayuu gelayaa qiimaha badan maca الnabiyiin والصidiqiin والshuhadaء والصaalixiin waxasuna ulaaئika rafiiqa nasأl اllaha an nakuuna min haؤulaa marka sidaas weyaan marka haddii salaadda adoo ku jiro ay wax kusoo wajahaan ragga waa tabiix dumarkana waa tafiiq sidaas ayaa marka laga qaadana labada baab weyaan baabu tanaxnux tanaxnux ayuu baabkan u baab yahay fi salaad salaad gudaheeda eh, <clears throat> tanaxnux saas weyaan qofka markay wax ku yara istaagaan qufacna ma ahan waa ashal min asucaal qufac wax ka yara weyaan <clears throat> qofka inuu yidhaahdo sidaa weyaan tanaxnux kaas waa sidaa weyaan in la dhihi karo inaan la dhihi karin ayuu baabkan u baabi weyaan halkaas ayaa marka imaamku soo daliishana calayhi raxmat ullah waaya saddexda xadiid oo kusoo aroray saddexdaba waxaa weeyaan midna waa saddexdaba waa daciif lisnaad sanadkooda waa daciif sanadkooda waa daciif weyaan xadiidka kun laba boqol iyo toban iyo koobaad waa xadiid daciif lisnaad qala imam nasai mt abarna mxamed bn qudamة almisisi wa iqa qala xadaثna jrir bn cabdilxamid الضbi iqaة صaxiح اkitaab can muqira ibn miqsam الضbi mowlaahum iqaة mطqin mudlis can xaariث alcukli xaari ibn yaziid alcukli اkuufi iqat faqih can abi zurca ibn camr ibn jariir abu zurca magii waa la harim a la yihahda albajli waa iqa qaala xadaana waxaa noo waran bdulahi ibnu najay cabdullahi ibn najay alxadrami waa saduuq can cali bn abi aalib wuxuu ka wariyey amiir اlmuminiin radia allahu taala arda qal wuxu yihi sayd cali kaana waxay sugnaaday li aniga min rasul rasulka aggi sal slm saacatun saacad aatihi fi aan u imaan jiray saacad ayaa nabiga mxuu ahaa ballan aan noo dhexayn jirtay aan u imaan jiray faida ataytu haddii aanu imaada istadantu idin ayaan weydiisan jiray in wajadtuhu istadantu ama hadduu nabiga uu salaad ku jirin caadiyo mxuu soo galo ama soo gelin baa lalihi dhib malata ayada in wajadtuhu haddii aan la kulmo yusalli isagoo tukani oo fatanaxnaxa uu yidhaahda dakhaltu waan soo geli jiray wain wajadtu haddii aan la kulmo faariqan isagoo faraaqahayo oon salaad ku jirin aadina lii wuu idmi jiray sidaa weyaan xadiidka lakin sanad ahaan oo daciif macnahan wax diida weyn ma jiraan weyaan xadiidkun laba boqol toban iyo labaad waa xadiis daciifu isnaad qaala imaam markuu daciifu isnaad ku leeyahay matniga inuu daciif yahay laazim maaha saa ula socda matni kaloo matniga waafaqi kara ayaan la heli karaa sidaa weeyaan xadiidka kun laba boqol toban iyo labaad waa muxuu ahaa xadiidka kun laba boqol toban iyo labaad waa daciifu isnaad qaala imam cali ramat lla abaranii moxamed ibn cubayd almuxaaribi waa saduuq qaala xadaana ibnu cayaash ibnu cayaash waa abu bakr ibnu cayaash alasadi waa iqaة caabid laakinahu lama kabur markuu weynaaday xifdigiisii ayaa yara hoos u dhacay laakiin wuxuu kitaabkiisa ka wariyey waa saxiix weeyaan an muiira muiira waxaa weeye ibnu mqsim weeyaan almuqira ibnu mqsim addabi mowlaahum iqaة mutqin mudlis weeyaan can muqira can alxaariث ibn alcukli haddaan soo marnay ibnu yaziid weeyaan iqaة faqiih hy can ibn nujay cabdullahi ibn nujay weeyaan cabdullaahi ibnu eh, nujay alxadrami waa saduuq qala wuxuu yihi qaala cali xadiidka hore iyo xadidkan fir way kala duwan yihiin kii hore abihiis ayuu ka wariyey mise cali uu ka wariyey kaligii cali uu ka wariyey waxaa noo iman doona mid abigu ka waran doono keligii waa cali iyo isaga u dhexeeya aabihii qaala wuxuu yidhi qaala caliyun sid cali wuxuu yidhi radia allahu tan arda qaala lii rasul kaana waxaa ii sugnaaday lii aniga min rasul rasulka alle xaggi sal l slm madkhalaani laba jeer oo nabiga u galo oon soo booqda madhalun bileyli hal gelitaan oo habeenkii ah iyo wamadhalun binnahaar iyo maalintii oo nabiga soo booqda sala allahu alay waslem fa waxaan ahaa idaa dakhaltu bileyli habeenka haddii aan galo tanaxnaxa waxaa weeyaan naxnaxa ayuu ii samayn jiray <clears throat> ayuu dhihi jiray marka waa markuu salaad ku jiro abcan tanaxnaxaas waxaa weeyaan waa xilliga nabigeena sala allahu alayhi ali waslem uu salaad ku jira sidaa weyaan xadii kun laba boqol toban iyo saddexaad waa xadii daciif isna qaala imam nas aleyh ramat lla abarna alqasim ibnu zakariya ibnu dinar alqurashi wa iqa qaala xadaثna abu usama abu usama waa xamaad ibnu usama alqurashi wa iqaة tabtum rubama dls qaala xadaثanii shuraxbiil yani ibnu mudrak mudrik mudrak labadaba mudrak mudrik aljucfi waa iqa qaala xadaثanii cabdullahi bn nujay cabdullahi bn nujay waa alxadrami waa saduuq can abiihi aabihiis waa nujay ibnu slma nujay ibnu slm axadrami waa maqbuul maqbuul qaala wuxuu yidhi qaal li cali wuxuu yidhi radia allahu taala arda kaanat lii waxay sugnaatay manzilatun boos min rasul rasulka ala sal slm lam takun lam takun aanan u ahanin liaxadin qof oo min alkhalaa'iqi khalqiga ka mid a fakuntu waxaana aatiihi mid nabiga u taga sala اllah alay slam fii kulli saxarin xilli kasta suxuur kasta waan u tegi jiray xilliga suxuurtaan u tegi jiray fa aqul waxaan dhihi jiray assalaamu calayka ya nabiy allah nabadgel dushaadaata nabiga allow fain tanaxnaxa hadduu yidhahdo insaraftu ila ahli reerkaygan u laami jiray wailaa haddii uusan nabiga dhihinna dakhaltu caleyh waan soo geli jiray sala allahu calayhi waalihi wasalam marka axaadiistan waa xadiid sanadkoodu daciif yahay aan iskaga gudbayna marka baabulbukaa fi salaa salaad gudaheeda in lagu ooyo oo salaad aynay jibinaynin weliba loo baahan yahay ayuu baabkan u baabay xadiidka kun laba boqol iyo toban iyo afraad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasai alي amat abarna swayd bn nasr اmarwsi ثqa qaala anbana cabdullahi bn mubaarak can xamaad ibni slma abu usama weeyaan alqurashi waa iqatu tabtun rubama dallas maxaa idiin qoran marka oo ku xigo axsant can haabit اlbunaani salamadaas marka waxaad saartaan ex weyn saara shadbi ku dhufta salama meesha kuma jirto can salama kuma jirto meesha can haabit ibn aslm albunaani waa iqatu caabid can muarif muarif ibn cabdillahi shikiir weeyaan waa iqatu caabidun faadil can abihi abiis cabdullahi ibn shikiir الصحaabiي الجليل radي الlahu taala arضa qala wuxu cbdلlah بن شhakيir atayt nacam salamada waxaa weya kuma jiraan waa laga tuuraya meesha can xamaad أخbarana سwayd بن نصر الmarwزي qaala xadaثna cabdالlahi بن mubaarak can xamaad ibn سلمة abu usama weeyaan can slmة slma meesha kuma jirta waa laga saaraya kuma jira meesha waa khaطأ ama alط can haabit albunani haabit ibn aslm albunani waa iqaة caabid can muطarif ibn cabd lahi shakir waa iqaة caabidin faadil can abihi abis cabdilaahi الshakhiir weeyaan cabdulahi shakhiir waa صaxaabi jaliil qala wuxu yhi ataytu nabiy nabig nbi sal slm wahuwa nabigan yusali u tukani walijawfihi calooshiisii uurkiisana aziirun uu burin leeyahay ka aziir mirjal digsiga siduu u buriyo kale u burnaa nabigana sal slm uur iyo gudihiisa iyo feerihiisa iyo yacnii yabkii uu oynaa weyaan marka ooyintaas marka wax dhibaato ay leedahay ma weyaan ilahay qofku waafajiyana adduunka wax ka macaan ma lahan ilahana subxana wa tacaala albukaa min khashyat illahi tabaaraka wa hadda waad aragteenoo bukaaga iyo in la ooyo oo ilaahay dartii loo ooya aad bay u yaraatay asbaabteeda bal fiiriya inta badan waxaa weeyaan qalbigaas ilaahay subxaana wa tacaala xubigiis markuu ka buuxsamo uu butaaci indhahaas marka ilaahay wuxuu jecel inay fiiriyaan bas ay noqoto way butaacayaan carabkaas markuu ilaahay dikrigiisi qur-aanka ku taaganya wuu butaacayaa intaba wax ka butaaca wuxuu noqonayaa khayr iyo ilin iyo waxaa weeye weylayn allah ayaa ka butaacay laakiin qalbiga haddii adduun uu ka buuxsamo iyo dirham iyo diinaar ishina muxaramaad un saas looga haayo oon laga qaadaynin ay ka buuxsanto waxaa weeyaan shaki ma lahan wax ilin oo ka imaana lama arka qalbi khushuucana wuu yaraanaya hadda culayskan haysto horta ayada xaqiiqatan masaaib waa sheekh masaaib aanina caadihan waa taas beri hore way jiri jirtay masjidkaana waa laga oyn jiri dad badan way oyaan hadda laftarkeeda inkastoo qarsanayaan laa shaka ummadda nabi maxamed alayh sla slaam khayrka wuu ka buuxaa laakiin sidii hore lama ahan asbaabta ka qayb qaadanaysa waxaa ka mid ah berigaas hadda halkan lagu oyn jiray dadka fuqara la iska ahaa adduun laguma jirina meelahana muxuu ahaa laiska dhibaysnaa haddana waad aragtiyo wajacalakum mulukan boqor yacni ummaddan boqorraa laga dhigay boqorro xaqiiqatan ummaddii waddankan looga yimid <laughs> amaba gaarisa iyo wixii un agagaarkeeda laga imaada ama meel ka sii fogka laga imaadee ya dadki loo dadkii halkan looga imaaday maanta boqorro loo yahay oo shaqaynayaan sooma oo halka guri afar iyo shan jaariyadooda laga yaaba inay joogaan o ay ka shaqaynayaano yani boqor ha la noqday marka adduunka horta qayb weyn ka qaadanaya waxaa kaloo qayb ka qaadanaa baalkan kan kaarta qaba kasoo ujeedaan kanna qayb ka qaadanaya oo markii aad inaad darsi dhegaysato aad u furto intaadan darsiga gaarin ka hore ishaada miiqa xaaroonaysii maraysa miiqa xumaanaysii mari darsi aad u socotaa iyo kitaab qur-aan aad u socotaa inaad gaarto intaadan gaarin marka waxaad sii maraysaa balow dhan masaaibta ma yara kuwan balada hadda ajigu sheega oo wada qaawano yaacaana xitaa gaalada san waa dhaami jireen socod berigi hore gaalada san way dhaameen oo ya gaalada san way dhaami jireenoo iskaadkan ama muxuu ahaa gorgorodan oo jilbaha hoos u dhaafsan ay xihan jireen dhar yaraa adagoo kootiaanay xihan jireen hadda waad aragteen isliya romba haddii aad townka iyo meelaha tagto waxaa weeyaan masaa'ibaad arkaysa annaba calayh marka telefoonkana jeebkakooda jira oo dee wax kuwaas ka sii daran ayaa ka buuxa marka waxay asbaab badan bay leedahay midda kale waxyaabaha qalbiga iyo indhaha qallajiya waxaa ka mid ah aklulxaraam xaraam qofka marba haddii aad muxuua ah calooshiisa dhigo xaaraan ishiis inay ilin soo fuusha lagama yaabo qalbigiis inuu khushuucaan ah lagama yaabo marka waxaas oo dhan iyo asbaabo kale od ilahay ogsoon yahay ayaa jiri karo ilahay qalbigeenna indhaheenaba khayra ku qoy waa yahay baabu lacni ibliisa ibliis oo la nacdo iyo lacnado ayuu baabkan u baab yahay iyo watacawudi iyo magangel laga magangalo bilah alweyne laga maganal lagu magangalo watacawudi magangal bilah alweyne la magangala minhu ibliis xaggiis alla laga magangalo fi salaad salaad gudaheeda ayuu baabkan u baab yahay salaada marka lagu jiro inaad ilaahay subxaana watacaala shaydaan laga magangalo mararka qaala lacnad madaxa laga saaro inay bannaan tahay ayuu baabkan u baab yahay xadiidka kun iyo laba boqol iyo toban iyo shanaad waa xadiid saxiixa qala imam nas aleyh ramat abarna mxamed ibn slm almuraadi waiqat habt an bn wahb cabdulahi bn wahb waiqat faqiihu habt can mucaawiya bn salix saduqu lahu awham qala xadaثna rabiica ibnu yaziid adimishqi waiqat caabid can abi idriis alkhawlaani caaidullah ibn cabdilahi caaidullah ibnu cabdilaahi weyaan walida fi zamn nebi sal slm ywma xunayn maalinta xunayn xunayn waa taqaanaa waa gebagabadii cumriga nabigeena sal ll slm maalintii maka la furtay sanadka asagawa marka sanadkii maka la furtay ayuu kuge ayuu muxuu ahaa dhashay saxaabada raggooda weyn ayuuna muxuu ahaa cilmiga ka qaatay markii abudarda uu ka dhintay sham radia allahu tacala an arda booskii abudarda isaga ayaa galay booska abudarda isaga ayaa galay oo caalim shaam noqday raximah la raxmatan waasica ninka abu idriis alkhawlaani can abidarda wuxuu ka wariyey abudarda waa cuwaymer ibn zayd saxaabi jaliilka ahaa qal wuxu abudarda qaama rasu rasulka ayaa istaagay sal slm yusalii isagoo tukani fasamicna waxaan maqnay yaquul isagoo leh acuudu billaahi mink acuudu waxaa magangalaa bilahi allaweyne minka adaan kaa magangalaa uma kadibna qaala wuxuu yidhi alcanuka bilacnat illaah naclada alla ayaan kugu nacladaya intaasuu nabig yiri sl slm alaaan saddex jeer oo basatiyada markaasuu gacantiisa nabiga gacantiisa taagay ama fidiyey kaanahu yatanaawalu shayan sida isagoo wax soo qabana oo kale falama faraqa min asalaat goortuu salaada ka baxay qulnaa waxaan idhi yaa rasu rasuulka allow qad samicnaakum waxaan ku maqalnay taquulu adoola fi salaat salaad gudaheeda shay shay lam nasmacka aanan kaa maqlin taquuluhu adoo yidhaahdo qabla daalika xilligaas ka hore ficilna waa sameeyey wara'ynaaku waan ku aragnay basata yadaka gacantaa adoo fidiyey marka arrinkaas bal nooga jawaab oo naga jaahil bixi waan la yaabnay qaala wuxuu yidhi nabigeena sala allahu alay slam ina caduwa allaahi cadowga alle ibliise ahaa jaa wuu yimid bishihaabin dhuxulo ayuu la yimid oo min naarin dab ah liyajcalahu inuu saaro ood ku shuba fii wejhi wejigayga ayuu ula yimid dhuxulo ayuu soo qaatay ibliis inuu wejiga nabiga kaga dhuf sala allahu calayhi wasalam faqultu waxaan idhi acuudu billaahi minka alaaa maraat saddex jeer iyo waxaan ku idhi acuudu billaahi alla weyne aan kaa magangalaa minka adiga xaggaada acuudu waxaa magangalaa billahi alla weyne minka adiga ayaan kaa maangalayaa yacni qofka la maangala waa alla weyne subxaana wa tacaala kan muxuu ahaa laga maangala laga cararana waayo ibliiska laciinka ahaa uma kadibna qultu waxaan idhi alcanuka bilacnat illaah naclada alle ayaan kugu nacladaya naxariista ilaahay fogaanta aad kaa fogayay anna mxuu ahaa kugu habaaraya weeyaan falam yastakhir dib uma dhicin alaaa maraatin saddex jeer ayaan muxuu arrinkaa ihi weeyaan uma kadibna aradtu waxaan doonay an aakhudahu ninka haduusan waabsamayn an aakhudahu inaan soo qabto wallaahi allaan ku dhartay lowlaa dacwatu akhii sulaymaan walaalkay nabi sulaymaana alla dii aynan jirin la asbaxa waxaan lahay muwaaqan mid mxuu ahaa eh, muwaaan biha muwaaan mid lagu xiho biha ay bilmadiina magaalada madiino mid ku xiran ayuu ahaan lahaa oo ku xabisan yalcabu bihi waxa ay ku ciyaaraan wildaanu ahli madiinati reer madiina carruurtooda ay ku ciyaaraan ayuu ahaan lahaa ibliis saasuu nabig yihi sala allahu calayhi waali wasalam marka salaadda marka lagu jiro haddii aad ibliis kuu soo banbaxa amaba si muuqata kugu soo banbaxa ama si qarsoona kugu soo banbaxa inaad waxa wey ilahay ka banqayso subxaana wa tacaala weliba aad waxaa weeyaan naclado nacladda ilaahay subxana wa tacala ku naclado inay banaanta ay xadidka laga qaadana weyaan xadiid kale oo waxaa jira kamaa cinda اbukhaari waayrihi nabigeena muslim waayrihi nabigeena salى اllahu alayhi waali waslm uu leeyahay ibliiska iyo shayطaanka qofku waswisi waswaaska ku rida khinzab ayaa lidaa magaciisa marka yani waa kan salaada inta kaa dhexbixi suuq ku geyni suuq kaa dhex bixini dalka kaa dhex bixina dalkale ku geyni yani waxyaaba kaa qarsoonaay ood hilmaamtay soo qofi yani dhibaato weyn mararka qaar laga yaaba adoo salaada ku dhex jiro munkar inuu ku geliyo salaadeed ku jirtaa intuu kaa dhex bixi adduun caadiga ku banaan maa munkar ama xaaraan amaba laga yaaba ibliiska isaga nabigan wuxuu ku tilmaamay khinzab in la yidhahdo marka alcanuka bilacnat illaahi taamaati yaa khinzab in la yidhahdo oo xataa la magac dhabo riwaayaad kale ay ku soo arooreen oo bidaxna waxaa weeyaan la tufa saddex jeer la yihahdo marka ibliiska ma dhib yar nasal allah asalam alcaafiya waaya taas marka nabigeena dab usoo qaatay alayh sala slam markuu si kale kari waayde oo nabiga qalbigiisa meel u leexiyey waaye inuu marka jir ahaan u dhibo waati uu ka shaqeeyey ilaahay nagu badbaaday subxana watacala nabigeena alayh salaa slam waa yahay alkalaamu fi salaa salaada oo laga warrama ayuu baabkan u baab yahay markuu leeyahay nabigeena sala اllah alay slam lowlaa dacwat akhiina sulaymaan allabaryadu nab slm ilah baryi waxay ahayd wahab lii mulkan laa yenbagii liaxadi min bacdi inaka anta alwahaab ilaaha waxaad ii hibaysaa boqortooye aanan cid iga dambayso aanan u habboonayn oy helaynin ilah wasi xaaladiisana waxay ahayd habeen ayaa wuxuu yidhi caawa boqolkayga xaas ama boqol xaas ayaan maanta caawa aan ku dul wareega dhammaan oon wada reer reerhaygaan mari xaas walba muxuu ahaa waanu tegi mid walbana wiil bay dhali farisa weliba faras saaran saasuu yidhi waxaa marka la hilmaamsiyey inuu yidhaahdo in sha allah ayaa la hilmaamsiyey kadibna dhammaantoodba ilmo may qaadeen dumarkii middoo ayaa waxaa weeyaan qaaday uur qaaday ama xaamilo noqotay tiina canug bar ah ayay dhashay oon macno lahayn kadibna wuxuu ogaaday in la fidneeyey la imtiaamay imtixaankan oo ku dhacay fastakfara rabbahu wakara raakica waraab aabihiis isaga baa tii la kala aabihi aabihina dhinaca loo muxuu imtixaamay isna dhinac baa loo imtixaamay kadibna wadanna daawad anamaa fatanaa aabihi tii aabihi weeyaan waxaa weeyaan labadii ishaysta markay usoo galanayaan ayada marka fardihii ayaad marka wuxuu ku sameeyey bisuuqi wاlacnaaq qoorta iyo waxaa weeyaan wuxuu ka jaray iyo waxaa weeyaan luguhu ka jaray kadibna wuxuu la soo istaagay ilaahayow duco allou baryey kadibna wuxuu yidhi ilaahayow boqortooye isii aanan ciddiga dambayse u haboonin markaa dabayshii ayaa loo sakhiray shayaadiinta ayaa loo sakhiray kula bannaa'in wakawaas waakhariina muqaraniina fi lasfaad aayadda kale haadaa caaa'unaa famnan oo amsik bigayri xisaab waad ogeydeen haddii aayadda qur-aanka si ay ugu warrameen marka maadaama uu shayaadiinta ilaahay uu sakhiray nabi sulaymaan u xirnaan jireen ilaahay inuu ka barya cid kale inaan hawshaan isaga aan ahayn aan la siinin taasaan u dayay ayuu nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam waaya alkalaamu fi salaa salaadoo lagu warramayu baabkan u baabiya waa baab dheer yaro dheer weeyaan waa xadiis badan ay ku jirta xadiid kun laba boqol iyo toban iyo lixaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasaai caleyh raxmat ullah akhbaranaa أخبرنا كثير بن عبيد المدحجي واثقة قال حدثنا محمد بن حرب الخولاني الأبرش واثقة عن الزبيدي محمد بن الوليد القاضي الزبيدي ثقة ثبت عن الزهري محمد شاب الزهري وإمامك عن أبي سلامة عبد الرحمن ثقة ثبت فقيه أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قالوا حين أبو هريرة قام رسول الله نبي عليه الصلاة والسلام قام رسول رسولك عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة صلاة يستاغي وقمنا معه نبي أن لا استاغني فقال أعرابي نر البادية يا وحير وهو في الصلاة isagoo salaada ku jira allahuma allahyow irxamnii ii naxariisa wamuxameda nebi moxamed u naxariisa walaa tarxama u naxariisanin macanaa annaga maceenna iyo la jirkeenna axaddan qofna u naxariisanin cid saddexaad naxariisa siinin weeyaan falama salama rasu rasulka markuu salamay sal l slm qaala wuxuu yihi araabi ninkii reer wuxuu ku yidhi laqad taxajarta waasican wax waasic ayaad meel yar ku ururisay ina ramatii waraxmatii kula shay naxariista ilaahay subxaana watacaala wax walba ay u waasac noqotay kuwa ilaahay ma jirala kuwa hadda waxa la taagay ilaahay ma jiro waa la quudinaa hadalkaa la siinayaa waxaa weeyaan caafimaadkaa la siinayaa waa la badbaadinayaa amadka ay dhima dhiman lahayaa lagu simayaa hadday soo noqdaanay tooba keenaan laga aqbalayaa oo loo naxariisanaya marka naxariista ilaahay meel walba ay waasac noqotay bini aadamka hadii loo dhiibi laha ka warrama naxariista hal qof haddii la dhihi laha adig dadku u naxariiso dabeehan oxijinka adisi ka warrama oxijinka badda adiga u qaybinaysaa maalinta meeqaa milyan dhiman leed <laughs> wuxuu dhihi lahaa muxuu ahaa dhanka africa waa isku kacsanaha laga xiro ama yurub waa isku kacsanaha laga xiro ama maraykan soo saama marka nabiga wuxuu yidhi alay sl slam waxaad marka aad meel gooni ku xiratay ood soo koobtay wax waasica yuriid wuxuu ula jeedaa raxmat allahi naxariista alle subxaana wa tacala caza wajal xadiid kun laba boqol iyo toban iyo todobaad waa xadiid saxiixa qala imaamu النasaaعي ramat lla abarna cabdulahi bn mxamed bn cabdiرaحman الzuhriy albصri waa saduq qala xadaثna sufyaan bn cuyayna waa imaamkii qaala wuxuu yidhi axfaduhu min الzuhri axfaduhu waxaan ka xifdin ka xifdisanahay min الzuhri zuhri aan ka xifdisanahay nacam yani xadiid soo socda qala wuxuu yidhi akhbaranii saciid baa ii warramay saciid ibn اmasayb weya musayb waa imaamkii can abi hurayrata wuxuu ka wariyey radia allahu taala arda ana caraabiya nin reer baadiyaa dakhala masjid masjid soo galay fasallaa rakcatayn laba rag ayuu tukaday uma qala wuxu yhi allahuma arxamnii allow ii naxariiso muxamadan walaa tarxam macana axadan qofla jirkeenna ha u naxariisan faqala rasul lah uri sl slm laqad taxajarta waxaad koobtay waasican wax waasica saas ayuu nabig yiri sal la alay slam waa naxariista alle xadiid kun laba boqol iyo toban iyo sideedaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu الnasaي alيh raxmat llah abarna isxaaq bn mansuur alkawsaj almarwazi wa iqatu habt qaala xadaana maxamed ibn yuusuf alfiryaabi markii u horreysa no soo mara sooma maxamed bn yusuf alfiryaabi mashaayikhda bukhaari iyo muslim aad bay ugu wariyaan waayahay maxamed bn yusuf alfiryaabi waa iqatun faadil qaala xadaana awsaaci ninka la yihahdo waa sulaymaan ibn mehraan alkahili wa iqatun faqiihu nabiil qaluu xadaana waxaa noo warram yaxya ibn abi kaiir aلطa'i wa iqatun habtun yudlis wayursil qaala hilaal ama can hilaal wuxuu ka wariyay ibn abi maymuuna hilaal ibn abi maymuuna abi maymuunahaas marka waxaa la yihahdaa cali ibn usama wa iqa qaala xadaanaa ama xadaanii waxa igu horray macaطa ibn yasaar alhilaali wahiqatan faadil saaxibu cibaada wamawaaciid waa nin muxuu ahaa wacdi badan oo nin cibaado badan can mucaawi bn xakam saxaabiga jaliilka o reer bani sulaym ah qaala wuxuu yihi mucawi bn xakam bani sulaym waxay degnaan jireen magaalada madiina afkeeda meelah hadda laftirkeeda waxay degan yihiin oo weli magaaladoodii magaalo ay kuleeyihiin madiine iyo maka meel dhexaysa oo magaalada madiine marka laga baxa oo loo baxa dhanka maka meel buuro ahoo ilaa sagaashan kilomitr ama toddobaatan iyo shan taqriiban adi sagaashan iska sagaashan ilaa sideetan iyo shan meelahaas u jirta magaalada madiine ay tuulo fiican kuleeyihiin magaalo fiican ay kuleeyihiin marka niminkaa reer bani slm ayuu ka dhashay ninkaa mucaawin bn xakam radi allahu taala ada qal wuxuu qultu waxaan ya rasul rsulka allow ina ina anaga xadiidu cahdin bijaahiliyatin gaalnimo ayaan ogaalka anagu ku dhow yahay yani marna wayaan soo islaamna weyaan fa jaa allahu alla weyne ayaa wuxuu keenay bilislaam islaamnimada wa ina rijaalan rag oo mina annaga soo islaamna ka mid ah yataayaruuna waxbay baasaystaan yani waxay arkayaan sida gaalada ay samayn jireen baasaysiga qof noocaas markaad aragti inaad tirada kan anu cuyuuna iyo waxaas saasa wax iga noqonaan iyo baabkaas iyo waxaa weeyaan eh, waa baasaysanayaan wa ina rijaalan rag oo mina anagana naga naga naga mid ah yataayaruun waxbay baasaystaan qaal wuxuu yidhi daaka kaas shay waa shay yajiduunahu ay ka dareemayaan fii suduurihim xabadkooda ee falaa yasudannahum hadday dareemaan meeshay u socdeen yay ka leexinin yuusan jidgooyo u noqonin qofka bini aadankaa ah inuu wax baasayso qalbiisa inay kusocdo baa laga yaabaa laakiin baasaysiga wuxuu dhab noqonayaa maa amdaaka aw nahaaka wixii adig ku socodsiiya markaad baxa baasaysata ama aad aad abshiraysato haddii abshirta ah ku socota ood mdaad wa aragta durwaa iyo eh, m ah garanuug iyo wii lamid intaad aragt kadibna aad midna baasitay midna aad waxaa weyaan aad aad khayraysato kadibna arrinkaas ama aad ku talaabaqaad hawl aad ah, m ugu talaabaqaad awgeed ama hawl aad u socota ay kaa reebto marka ayada waa marka taayurka laakiin qofka qalbigiisna waxaa kusoo dhacaan waa dhici karta waa iska bini aadan dadkan waa iska daciif sidaa weyaan daaka kaas shay un shay wey yajiduuna ay ka dareemayaan fii suduurihim xabadkooda ay ka helayaan falaa yasudanahum yuusan ka reebin hawsha ay rabeen warijaalun ragna wuxuu dhahay ninkii ayaa dhihi ninka la yihahda mucaawin ibnuxakam warijaalun ragna oo mina annaga ka mid ah yaatuuna alkuhaan kuwa kitaab gowlooyaalka ah ama cilmulheybka sheega waxaasaadnodhicidoonawaxaasaan dhici doona waaas waxyaabaha la yaab kaloo beryahan yani imtixaanka noqday waxaa ka mid ah dadka ruqaadda ama dadka wax tufo oo dadka qur-aanka saaro qur-aanka dadka in la saaro waxba dhibaato kuma sugna weliba nabigeena sala allahu alayh wali wasalam nin baa u yimid markaasaa wuxuu yidhi nabi allow aniga waxbaan ka tufaa sunta iyo qaniinka iyo waxaasaan ka tufaa ma garat quraan ma waaad kutufaa la socdaya wuu ka tufaaba caadi markaasaa nabigan wuxuu yidhi man istaaac man istaaaca an yanfac akhaahu falyanfac qofku walaalkiis wa u tari karo ha u taro in qur-aanka laisku tufana iyo hadalka adkaarta soo aruurtayna hadalba ma lahan Eh, dad baa marka meelo waxay u furteen inay dadka qur-aanka saaraan horta masalada masalo laga fiican yah inaad meel intaad furata kaarar aada jarto aad tidhaahda waxaa weeyaan dad baan qur-aan saaraya oon mihnad iyo shaqo ka dhiganaya arrin fiican maa waa laga waa laga habooyi arrin laga habooyi waa hadda xaaraan waa aan la soo boodin ma la dhihi karee laakiin waa arrin laga fiican laga rooni waa arrin laga roon yahay waa qodob waa qodobkaas qodobka labaad qofka haddii aadba ka fursan weydeed meeshii aadba ilaahay kugu qaado wax laga fiican yaha lagugu qaaday oodba shaqo ka dhigato risiq inaad ka raadisa ay noqoto asal ahaan haddii aad furato risiqa ka raadin inaad muslimiinta ku anfacdo ha ahaato kolle ilaahay kugu qaado ummadda shil ka qaadin kutuf waxaan uleeyahy shilan ka qaada mashkilada shilinka dhibu wataa dhibaa daba yeel dhib baa daba yeel waa inaad bixiso muxuu cashuurtiisa maxaa yeelay qof markaad shilan ka qaado haddii aad ku tufto laba xaalood mid unbuu noqonayaa inuu caafimaado iyo inuu caafimaadi waayo hadduu caafimaado waa fadaaka fi mri falamru waadix wadaad wuxuu ugu jecel dhowdaadi waa la aqbalay soo maha warkaas uba kaa toosay dhibba ma walahan hawsha waa kaa socotay laakiin masaa'ibta waxay ka imaanaysaa lacagna waad qaaday qofku qur-aankii uu ku bogsan waay laba arrimood baa meesha imaan karta tan koobaad horta dadkii waxay leeyiin war wadaadkan waxaa weeyaan qur-aankiis laguma bogsoonaayo bal wadaadka la ii raadiyo ilan bogsashada iyo bogsasho la-aanta ninkan raaqiga ah, asbaab muu qaadanaya ilahay baa laakiin gacanta ku hay waidaa maridtu fahuwa yashfiin marka qodobka koobaad horta waxaa weeyaan dadkii aada wax saaraysay waxaa weeyaan way kaa tegayaan haddii aad intaad qur-aan saarta qur-aan mar laba ma saddex saarto lacagtooda waad qaadatay arrinta marka waxay keenaysaa oo dhici karto bini aadamka waa iska daciif adduunkana tartan wuu jiraa competition tartan adduunka u iska jiraa haddii dukaan aad furato dhar ah oo dhar laga ag fura adigana waxaad rabtaa in dharkaagi laga iibsado oo dukaankan kale uusan kaa qaadin haddii dugsi qur-aan aad furato waxaad rabtaa in adigana dugsigaada qur-aanka ah ardada ayna ka tegin oo sida kan aad qur-aanka dadku bar adna aad u barto waana dhanka dhan waa tasaabuq fi lkhayraat wa dhanka maalka kama hadlay marka markii meeshii wadaadka kugu dhegnaa marka waxaa laga yaabaa in dadka ay ku caafimaadaan laba albaabo isku dhegan ama laba street ama laba jid oo isku dhow ayaad ku leedihiin laba qur-aan saar kiisiyaa lagu qulqulaa kaadi markaas waxaad dhici karto in ninkii aad taqaaneenoo ibliis alaciin oo nabi moxamed sala allahu alay wasalam duxusha usoo qaatay inuu wejiga kaga dhufto waan hadda soo marayna inuu ku imaada laga yaabaa ama ruyaha kugu imaado habeenkii amaba si kale waswasa qalbigaada ku rido amaba mid asaga ay saaxiiban yihiin oo shayaaiin insi ah ha kuu soo maro meeluu kusoo maro kuu soo maro inuu ku yidha anaan kula shaqayni ee ila shaqey ila shaqey anoon kula shaqayni kadibna aada gaalnimo halkaas ku dhacdo i akiir adduunna aad beesho aakhirana aad beesho qisooyinka dhaca wax la koobi kara ma aha hadalkaas wadkaasu ahaa cilmuqeybka halkaas waa marka khayr laks waama ka boodi rabay aan mxu hadal kale tagay mishkiladda marka dhibka waxaa mataqaanaa ninka wuxuu ku leeyahay naag noocaasaa ku sexirtay ma aha la socda yani waa nin ya sheekh ha arinta ayada la yaab halkaan xafiiskan meeshaan qof baa igu imaaday dumar ninna waa igu imaaday mid kalena waa igu imaaday mid saddexaadna waa igu imaaday dad aan la koobi karin oo baabkaas cilaajka la soo xarbiyey oo weli qaar xanuunsan allah caafiya ay igu imaaday ayaga marka sigiiskii aan u doonayna quraansaar halkaan ay ku imaadayaan soo maaha markay imaadeen mid wuxuu ku leeyahay sheekhi markaan u tagay wuxuu gu dhahay il baa ku gashay waa laga yaaba qof ishi ilo ay gashay inuu garto oo calaamaadkii inuu ka garto waa laga yaaba laakiin wuxuu leeyahay ish yaa ku gashay bas maaha nin qof noocaasoo jiraankaada oo dhankaas kaa xiga ayay kaaga dhacday markaasaan ku idhi adiga ma hadashay oo muxuu ahaa jinki iyo wixii kugu jira ma hadleen weligeyba waxa iga dhawaaqman uu yidhi qofkii marka qofkaas muxuu noqonaa marka qof cilmi qeyb ka hadla uu noqonaya marka ikhwaani mas'aladaas iyada ah waxaa weeyaan waa baahana bahalo looma laqo looma nocno corona imaaday dhibaa imaadayna waxaa weeyaan looma gala wadaadaan mar iska soo raacnay xaafad meelahaasaan iska soo raacnay wuxuu yidhi qaxootiyadan ka imaaday haye waa sidee markuu yidhi niyahu meelahan dugsi waxbaan ka yar bilaaba wixiina waa isfahmi waynayo hadda meel cilaaji aan furan rabaa ilmo iyo waxbaa iga dambeeyo oo meel cilaaji aan furan rabaa oo oo dadka aan ku daweeye oo markaasaan dhahay war cilaajka adiga weliga ma gashayo nin waxaan yaqaano khibro ula ama aqoon ula mate oo hawshaan weligaa waxba ka akhrisiya ma taqaana mayuu dhahay waxba kama aqaan laakiin nin hebel oo saas ahayoo furtay baabuur cad ay wataa wuu yidhi guri fiicanna wuu degan yahay markaasaan kodhay allaha allamey war allaha allamey nabigaada moxamed may sal allah alay slam ehe baan u galay wallahi waxaan ku yidhi war hadda nabadaada tae qur-aankaadan ilaahay ood ajirna ka heli yacnii qiyaamo ilaa qiyaaman ajirkeed uu ku socona risiqna ilahi uu kaa siinayaa eh. khayr u niyo dugsi iyo macalinimadan qur-aanka ah ku ekow haddii badaad adgasho waxaa dhici karta marka dambe inaad xad sixroola noqoto filinka ay sameeyaan ma idiin sheegaa waad kule rag baxdan ad ka raggan cilaajka wixii dee ahlu sunno ahoo toosan oo ilaahay ka baqa waa baab kale dadka liskuma dulqaado oo dee dad ahlu khayr way ku jiraan aad u badan laakiin wixii moogta waa isdhex yeelaan haddii marba ay risiq kaa noqoto risiq meel walba kula geli waxaa mararka qaar ibliiska waxyaabaha aad sameeya waxaa ka mid a ah, wuxuu u imaanayaa ninkan mucaalijka ah agreement yaa la gelaa caqdi agreement yaa la geli agreement waxaa loo geli ninkaan ninkaan inuu wuxuu amra uu siiyo shaydaanka la siinaya hadduu ii sujuudaya wuu i sujuudayaa hadduu wax fulaan ii gawracayana wuu gawracayaa agrement yaa la gelayaa laakiin waa mid hoose cid ogsoonoon labadooda ahayn iyo ilaahay ma jirto ibliiska iyo ninka raaqigaho qur-aanka muxuu ahaa qur-aansaarka jooga iyo ilaahayga abuurtay bas ogsoon cid kaleo od goaan kartana ma jirto hadhowtay laakiin waaa lagu ogaana anaga waan ku ogaanay raggii hadlan marka ayagii hadlan oo idaacada soo fadhiisanaan oo haddaba aad caawa heli kartaan marka marka adi aad business ku jirto shaqaynaysa inta bal wax ka fiiri inta dukaan ka fur agee intay waad shaqayni marka waxaa la samaynaya ibliiska marka wuxuu samaynaya wuu soo soo qaraabayaa gabadha oo iska joogta magaalada ayuu indhaha kaga fadhiisanayaa dhagab saagsi ay u dareertay oy guriga ugu baxday reerka ay ugu baxday indhihii dhub waxa ma arkaysa hal shay ark lama ark sow ma staalgey wax walba saar si walba yeel waxba indhaada ma qabaan nadiif waa laakiin ibliiskii indhaha ka saara bes soo kama saarno wax walba sameey bil mar tu labaad mar inta aadi jarmal aadi inta lionos aadi inta waaa kikuyuni aadi waxba arrinkaa markay dhacdo haddana wuxuu ku samaynaya waswasa fi اqalb ama isaga laftirkiisa ku samaynaya amaba mid kale oo saaxiibkiisa o asaga la shaqeey usoo diraya qalbiga gabadha waxaa lagu ridayaa in u tag araaqi اfulani sheekh hebel oo halkaas jooga dal kale inaad u tagta kaas ku caafimaadaysa qalbigu ridaya dhagab lagu ridi sidoo kale waalidkiina qalbigiisa waxaa lagu ridayaa waxaa loo hormarinaya qofki jirna marka jirku wuu dhawaaqaya qofku wuxuu le haligeey sheekh hebel haligeey haligeey haligeey annagaan waa muxuu dadku waa taqaana mogta way diidayaan qaarkood waalidkii ama qofkii qayimka ah qof ku taagnaana waa lagu ridaya waswasadii aa lagu ridi dhag maalinta mutigida la goynaya tigid ayaa halkan laga goynaya la orod inteen la adaya kalambura jooga ama waxaa joogaa somaali meel fulan ama waxaa joogaa kambala ama halkaas u jooga kadibna ilankii ma ogtahay o ninkaana ka shaqaynaya kan marka insiga ma ogsoona kiyuu marka warka gaarsiinaya war kuwa noocaas aho islaan noocaas la yihahdo oo magaca laho sa oo saa sa ama nin nooca oo magaca magac saa ah ayaa waxaa weyn soo socda filankaas noocaas aan dejiyey qorshaha waa noocaas marka ka shaqayso markii aad amartana aan meesha waa iskaga untagi loo geydi marka hal aayad quraan ma arinay ya caduw allah raj gacan ku dhufta amaba inta ku dhuf ama fulan kaas indhii baa kuan horta arrinta ayada ragga ka warramay si aadan u dhihin wadaadka waxbuu muxuu ahaa iska sheegaya rag ka warramay ood heli kartaan waxaa ka mid a sheekh xaamid aadam assudaani oo cajaladihiisa ay ka buuxaan youtubeka waxaa ka mid ah sheekh alyemani asaaxir aladii taaba alyemani ka waraysta kow iyo labo ma ahan kutubaha taarikhda haddii aad taarikh alqadiim walxadiid haddii aad akhrisaan waa ka buuxaan marka ruqyada iyo hawshan qur-aan saarka ah qofka waxaa u habboon inuu durka ka maro saasaa u khayr badan haddii aad ka fursan weyd inaad saartana shil ku qaadan saar lilahi u saar qofka inaad ilaahay ku caafiyan waa laga yaaba ilahayd ugu dhawow ajirna ka raadso haddii aad mar wax lagugu siiyana shaqaha ka dhigan haddii aad ka dhigatana wixii ku qabsado oo ku soo gaara cid aad ku eedi haba yaraata lama arko lidaalika waa taqaanaan ragga akhyaarta odayaasha way yaqaanaan ragga daawa oo jinka ka daawa ubadkooda say noqdaan culamaal ebel macruuf waa dad jinka dhaawa odayaasha ka dhaawi jira waa la yaqaanaa reerkaas waa un wuu dabar go-ayaa nihaa'iyan wuu dhammaanayaa waa macruuf lianna qofku wuu daciifayaa adi mar kasta mogta adkaarta iyo weysada iyo kuma taagnaan kartid bini aadanaad junaabaa kugu dhici waxaa weyaan weysada kaa buri marka qaar iimaanka hoos u dhici admashquulaad geli adkaarteed hilmaami wamaa ilaa dalika xilligaas marka uu haddii adi xataa aad iska ilaaliso ood adkaartii isku xirto marka waa ku aadaya reerkii ilmihii halkaasuu marka uu madaafiicdiisa la dhici nasal la slama alcaafiya marka calumuum masalada iyada ah kaahinka waa kaas weyaan kaahinka waa khatar marka ninka la yidhaha mucaawim alxakam wuxuu yidhi radia allahu tacala canhu ardaa warijaalun ragna oo mina annaga ka mid a ah, yaatuun waxay u tagaan alkuhaan qolyaha cilmulheybka sheega oo hebelaa ku sixir iyo meelhebel lagaa soo gaar sheekadaad aha kuwaasay u tegayaan qala wuxuu yidhi falaa ta'tuuhu ha u tegina nabigu uu diiday calayhi الsalaaةu wasalaam qala wuxu ya rasu rasuulka alw ragna yakhuuuna way faaliyaan faalka ma taqaanaa yani dhulka wax lagu xariiqayaa kadibna waxbaa loo deliishanayaa ragna waxaas ay sameeyaan saasuu yidhi radia allahu taala an arda o ninkee waah may maya cilaaجyada waa laba qaybood ninka la ogsoonyi inuu shayطaan la shaqaysto oo macruuf ah de ninka asaga sida qolyaha hadda tusaale ahaan kuwaan qur-aanka maaratay oo ayaanaha ama booranaha amaba qaar wadaada yidhahdaan mayna marka wadaad magaciis waa lagu halay meesha yada marka eh, kuwa ayaga ah ayaga hadal ma laha utegitaankooda waa gaalnimo salaadna qofka lagama aqbalayo salaadiisii afartan maalmood aan la aqbalayn hadduu ah waxa aad kuu sheegay ad ka rumaysa waa xadiidka nabigeena sala allahu alayh wali wasalam marka taas waa middaas laakiin dadkan cilaajka hadda furtay oo dadka qur-aanka saaraan dee annaga maxaan ka naqaanaa dad fiican waa noqon karaan dad xun waa noqon karaan marka inta badan hadda intaan ogsoonnahay cid hadda la shaqaysata jin amaba sixir la shaqaysato hana hadda maan dhihi kara qolo fulaana la shaqaysata ma jirto laakiin waa un taxadir inay taxadiraan baabka isagaa laga taxadiro halis wa qofka haddii marba moog tahay intuu dabaq soddon dabaq intuu fuula meel u sharaysa uu fuula kadibna meel aanan haba yaraatay wax derbi o celina ajir halkaas istaago ood halkaan taagan yaad kusii socdo maxaa loo filaa inuu ka dhaca waa rag halkaas saaran marka halkaas halkaay saaran yihin qofka shaqadaa ka shaqayna meshaas saaran yihin halkaas iyo diintiisa halkaasay saarantah inuu halkaas ka dhaca khatar inuu badbaadana waa suuragal naam naam maa tiri sheekh ma la soo aado <laughs> kolleyba dadka waa u faa'ideynaya shaki ma lahan oo hadda dad badan oo xanuunsana ilahi uu ku cafiyey ragga laga faa'idaystoo badan way jiraan laakiin kolleyba mararka qaar moogtahay adig shumac aad noqonay mararka qaar shumac waa taqaanaa shumaca isagu isgubaya isbaabi'inaya laakiin dadki ayuu anfacayaa shakina ma lahan dad dadka anfaca oo jinkan dadka ku salladan ee ilaahay sabab weli in loo muxuuah ka baxa oo in la helo arrin aad u fiican waa waana shaqo fiican laakiin kolleyba taxadar badan in la qaato taxadar badan in la qaato oo qofka gala baabkaas inuu nin un dagaal u baxay ninka baabulcilaaj gala waa nin jihaad u baxay ma garateen ya sheekh shaqo caadi maaha shaqo caadi maaha sheekh ashire laakin qofka markuu ubaxa inuu badbaada inuu ku dhimana hamsiin hamsiin badbaadada marka nafti ma ahane waa diintiisi qofka waxa maanta lagu ganacsana waa diinti ma ahan ma ahan wa waxaas yaaba heli karaba kaas yaa heli karaba xitaa qaadashada dhib ma lahan oo qofka in qofka qur-aan la saaro oo lacag looga qaato nabigeena saxaabadiisa abu saciid alkhudri ayaa sameeyey oo faatix ay ahayd weliba nabiga wa laga sii wii lagu soo qaaday qadiyadda waa baab xaadita dhacday lakiin qofki inuu dukaan ka dhigto furta oo asaga uu leeyahay ma banaanta mise ma banaan waaan ihi ma banaanta iyo ma banaana kama hadlaayo waa xaaraan waana ma dhahay waa xalaal ayibna ma dhahay waa qodob qodobkaas qodobka labaadna qofka inuu badbaada inuu ku baabaa diintiisana ilaahay baa ogson laakiin inay khatar leedahay baan shaaraya aniga hawsha ayada hawl khatar leh sidaasaan kala jeeda ya sheekh a haye boqol soon ula dhashay shee bdiraxmaan kan joogo miya kan hadda joog jazahu اllahu khayra maan dhaweyday mogta ay ay muxuu aha intuu ka hadlay dhilila waa iyo intuu sheegay ay qolyahan yani dumarkan isqaawina iyo waxaasu intuu ka hadlay wuxuu yidhi waa dhilo wax buu sheegay marka qolyahan social mediaha oo shayaadiin moogtu ay daba dhigteen oo sheekha aad bay ay muxuu ahaa sideedaba haddii aad meelaha qaar aad ka hadasho waa beryahan dambe waa si fiican ahlu baailku intay urur samaysteen adag ururo ay samaysteen ayaa ninka sheekha oo baddooda taabtaba oo lagu tulina hal mar hal mara muxuu ahaa lagu sii dayna aluaanamsma ah, jira ahluaqana waaa la rabaa ayaga inay mxuu ahaay ay saas qul jaءa alxaqu wazahaqa albaail naam casharka wadna marka caawa ku sheekayna si fiican waa yahay qaala wuxuu yidhi yaa rasul rasulka alla warjaalu ragna yakhuuuna waxay sameeyaan faalka khadka ayay sameeyaan dhulka ay xariiqaan kadibna waxay u deliishadaan waxyaabay u deliishadaan waa faalka caadiga qaala wuxuu yidhi nabigeena sal slm kaana wuxuu aday nebiyu nebi oo min alambiyaa ambiyada alle ka mid a ah, yakhudu mid khadkaad sameey ayuu ahaan jiray ambiyada alle daniel miya mise waxaa weeyaan yaxya ibnu zakariya mise waa zakariya allahu aclam nabi ambiyada ilaahay ka mid ah ayaa khadkaad samayn jiray ayuu nabig yihi sala allahu calayhi waaalihi wasalam faman waafaqa qofku waafaqa khaduhu khadkiisa fadaaka sidaa weeyaan fadaakadan maxay ta marka fadaakadan culimada way ku kala tageen tafsiirkiisa tafsiirkeeda qaar waxay yidhaheen fadaaka yani waxaad ogaanaysaan markaad qofka faalka u dhigo intuu baadida meel fulaan baa jirtaa waa uu sheegi meshan waa laga soo arki ta ayada waxaa weeyaan wuxuu waafaqay nabigaas habka aad wax u qori jir u waafaqay waa qaara saas yiri laakiin macnaheeda ma ahan waa idiin bannaanta ma ahan way idiin banaantay lanna nabigaas waa mucjiza mucjizaas ka mid ah nabiga yuuxaa ilayh markuu khadkaas sameeye ayaa loogu waxyoonayaa marka adiga way ku banaanta macneeda ma ahan jamhuur culamaa saasay ku tageen oo abadan faal waxa la yidhaha ma banaano xadiidka fadaakadaas waxaa weeyaanna waxaa loola jeedaa yacni waxaad dareemaysaan amaba dhaca nabiga ad waafaqay laakiin waa banaanta ma ahan bal waa xaaraan jamhur culamaa saasay qabaan alimaam tafsirka ka hadlaya alimaam الnawowi aleyh raxmat ullahi wuxuu leeyahay faman waafaqa khaطuhu fahuwa mubaaxun lahu qofka khadkiisa nabigaas khadkiisa aad samayn jiri iyo xariiq uu samayn jiri waafaqo isaga way u bannaan tahay way u bannaan tahay inuu sameeyo faalkaas lama gaarin la socdaya intaada la boodina waxbaa ka dambeeya ma dhammaanin sheekada ma dhammaanin walaakin warka lagu laabay laa طariiqa lana ilى اlcilmi اlyaqiiniy biاlmuwaafaqa laakiin anaga jid aan cilmi yaqiina ku gaarna in nabigaas aan waafaqayna gacan kuma hayna ila nabi nabi maxamed nooma sheegin alayh isalat slaam ko annaga noolama waxyooda oo ambiye iyo rasuul ma nihin jid marka aan ku gaarna inay khadkaas uu muxuu aha kii nabiga yahay miyaan hayna hadda waa maya ko falaa yubaaxu marka annaga nooma banaano imaam nawwi muxuu yidhi jamhuur maxay dhaheen isaga maba soo gelaysaba warba ma lahan banaaniyi sheekada lagama hadliba isaga wuxuu yidhi fadaakadaas yani fahuwa mubaaxun laka laakin bishardi اlmuwaafaqa saa weeyaan wاlmaqsuudu أnahu xaraamu laa yubaaxu إila biyaqiini اlmuwaafaqa walaysa lana yaqiin biha yani maqsuudka marka faalka marka waa xaaraan xaaraan weeyaan mana bannaano ilaa yaqiin inaan helno inuu nabigaas nabigeena uu sheegay sala allahu alay wasalam inaan waafaqayno wax yaqiin ahoo maanta aan heli karno ama si aan ku heli karnana ma jirtaa waa maya wa calaa hada culimada waxay isku waafaqeen dhammaantood itafaquu cala almanci اlآan maantadan la jooga inuu mamnuuc yahay ood xaaraan yahay isku waafaqeen marka baabkaas marka khadkaas dad baa mxuu ah samaynaano nabigaa samayn jiray anna waa samaynaya inay dhahaan laga yaaba ayagoona baabkaan u daadegin marka aadha loogu baraarugsanaado waa yahay rag oo minaa yahuuuna faal bay sameeyaan qaala wuxuu yidhi kaana nabiyu nabi u ahaaday oo min alambiya ka mid yahutu mid khadkaas sameeyey fama waafaqa qofku waafaq khadu khadkiisa fadaaka ay fadaaka aladii tarawnahu aw tarawna imaarahu aw fadaaka ay fadaaka mubaax bisharطi اlmuwaafaqa lلnabiy walaa طariiqa lana lilmuwaafaqa marka wacalayhi famuxaramun sidaa weeyaan qaal wuxuu yidhi wayubaaxu xaban qaala wuxuu yidhi wabaynana annaga dhexdana wabayna qaala wuxuu yidhi waa ninkii saxaabiga ahaa abu mucaawiya mucaawiya ibn xakam ayaa wuxuu yidhi wabayna goor ana aniga maca rasul rasulka aan la jiro sal l slam fi salaad salaada aan kula jiro id catasa rajul nin baa hindisooday so ayuu yidhi oo min alqowmi saxaabada ka mid ah faqultu waxaan yidhi marka salaadii lagu jira la socdaya yarxamuka allah allah ku naxariisto kow faxadaqanii alqowmu biabsaarihim markaasaa si fiican baa lii soo wada fiiriyey weliba il dhaleecaynla aad baa lii dhaleecay indhaha liigu dhaleecay indhaha liigu gubay dadkii oo dhan indhaha igu soo wada gubeen nin dee munkar la imaaday weeyaane faqultu waxaan idhi waa ukla oo kasii ka daro dibi dhalwa waa ukla ummayaah hooyaday gablankeediyay hoogayay oo kale wa maa lakum tanduruuna ilaya waad isoo eegeysaa <laughs> yani inta horaa roreydba ducay ahayd ta markuu iska cadi u sheekey raggii iska celiyey nin ragga qaala wuxuu yidhi fadaraba alqowmu saxaabadii waxay markas ku garaaceen biaydihim gacmahoodii calaa afqaadihim fadaraba waxay ku garaaceen qowmu saxaabadii biaydihim gacmahoodii calaa afqaadihim bawdiyaalkay ku garaaceen bawdiyaashay ku garaaceen kow falamaa goortii raaytu ra'aytuhum aan arkay yusakituunanii inay i aamusinayaan laakinii aniga sakatu waan iska aamusay meesha marka yusakitunanii falamaa ra'aytuhum yusakitunanii ya falamaa ra'aytuhum yusakitunanii laakinii sakatu lakinada laakiniidada marka litaxqiiq ka qaada laakinii sakatu falamaa goorta ra'aytuhum aan arkay yusakituuni ay aaminsanayaan laakinii aniga sakatu oo taxqiiq laga dhigo iyo ta'kiid waad noqon kartaa waxaa kaloo noqon karo in ay laakintaas dambayso oo falamaa goortii ra'aytum aan arkay yusakituunanii inay aamusanayaan wa aradtu an ujaadilahum inaan la murmo oon iska celiyo ayaan doonay laakini waa iska tanaasule laakini sakata waan iska labada macnaba iyo kuwo kalaba way jiraan falamaa goorti insarafa rasu rasulka al sl slm uu salaada ka baxay dacani wuu yeehay biabi aabbahi ayaan ku furnaa iyo ummi hooyaday huwa isaga sala allahu alayh waali waslm maa garaacin walaa kaharanii ima canaananin walaa sabanii imuusan caynin maa ra'aytu maan arkin mucalima mucalim qablahu nabig ka horey sal slm walaa bacdu kana dambeeyey axsana ka wanaag badan tacliiman agga tacliiminta minhu xaggiisa qaala wuxuu yidhi ina salaatana salaadeenna haadihi ee tana laa yasluxu fiiha uma subada laa yasluxu uma subada fiiha gudaheeda shay-un shay oo min kalaami naas dadka hadalkooda ah inamaa in kalamean huwa isaga atasbiixu waa subxaana allah wاtakbiiru wa allahu akbar wa tilaawaة اqur'aan waa qur'anka o aqri yani dikri iyo quraan akrin bas weyaan salaada gudaheed wax laga rabo qaala wuxuu yidhi uma kadibna hay ialactu hay uma kadibna qaala wuxuu yidhi uma kadibna iطalactu waxaan soo fiirsaday ama aaday ilaa qunaymatin ari yarow xayntoo yar oo lii ani aan leeyahay tarcaha ay i raacday jaariyatun gabar addoon oo lii ani aan leeyahay fii qibali uxud uxud xaggeeda waa dhanka waqooyiga magaalada madiina waqooyigeeda weyaan uxud ku yaala wljawaaniyati meesha jawaani la yihahdo waa meel uxud u dhow meelahaasay muxuu ahaa ariga ku raacaysay wainii ana ialactu wainii ana ialactu ariga ayaan fiiriyey ama gabadhii ayaan u tagay fawajadtu diba yeydi ayaan marka la kulmay qad dahaba inuu la tagay minha arigaas iyo xayntan yar bishaatin neef ari inuu kala tagay inuu ceesaan kala tagay ayaan arkay wa ana anigana rajulun nin ayaana uma bani aadama reer bani aadama aasafu waan carooni kamaa yasafuuna si ay u caroodaan nafta bini aadamkana xoolaha oo uxdirat ilanfusu shuxa weeyaanoo ninka xoolihiisu ku yani bakayla fasakaktuhaa waan arbaaxay sakatan arbaaxdi ayaan ku taagay uma kadibna insaraftu ilaa rasul rasulka sal slm ayaan usoo laabtay fa ahbartu waan u sheegay facadama dalika calaya arrinkaas aad igu adkay gabadhii rabaaxdeed uu ku dhuftay ayuu nabigeenna aad ugu dhaleeceeyey oo aad ugu dhaleeceey oo lagu dhaleeceyo lagu adkey miskiintaas maxay samayn kartaa o faqultu waxaan ya rasul rsulka allow afalaa actiquhaa manxureeyo qaala wuxuu yidhi udcuhaa u yeer faqaala rasul rasulka wuxuu yidhi sal sl mrki loo keenay ayna allahu caza wajal alweyne xaguu jira qaalat waxay tihi fi اsamaa kor ayuu alla jiraa subxana wa tacaala isama ay samada ku dhex jira maa macnaheeda alla kor ayuu jiraa weyaan kor ayuu alla jiraa qaal wuxuu yidhi faman ana annagaan ahay keen ahay aniga maxaan ahay aniga oo nebi maxamed sal slm qaalat waxay tihi anta rasuulu llah rasuulka alla ayaa tahay saasay ku tihi radia allahu taala an ardaha qaala wuxuu yidhi innahaa iyada mu'minatun waa mu'minad faactiqhaa ee xuray ayuu nabigu u yidhi sala allahu alayh waali wasalam xadiidkan marka waa xadiid cadiim ah macaani badan oo insaaniyadda nabigeena sal slam ku jirtay iyo raxmadda ku jirtay tusinaysa saxaabada nabigeena sal l slam sida ay xaaladooda ahayd sidoo kale ilaahay subxaana wa tacala tawxiidkiisa oo xataa gabdhahaas yaryar oo addoommaha ay yaqaaneen iyo allah subxaana wa tacala inuu khalqiis ka sarreeyo uusan ka maqnayn araggiisa iyo cilmigiisa uusan ugu maqnayn waxyaaba badan baa laga qaadanaya xadiidkaas marka culimada qaaroo muxuu ahaa ayaa isku daya inay ta'wiil iyo wax gelgeliyaan weliba rag ajilo ah oo aad u weyn alimaam nawwi ka mid yahay aleh raxmat ullah laakiin ta'wiilkaas waxa la fiirina ma ahan alxaqu axaqu an yutabac aa ah, asaga xaq ah in la raaco oo la dabagalo waxaa weeyaan way cadd arrinta ayada hadal looga soo laabma ma laha alraxmaanu cala alcarshi istawa ayna allah allah fi اsamaa ma garat marka waa kaas waayahay xadiid kun laba boqol toban iyo sagaalaad waa xadii saxiixa qaala alimaam nasai aleh raxmat lla akbarna ismacil ibn mascuud wa iqa qala xadaثani yaxya bn saciid الqaطaan qala xadaثna ismaaciil ibn abi khaalid albajli wa iqaة tabt qala xadaثani اlxariث ibn shubayl albajli wa iqa can abi camr الshaybani sacd ibn iyas wahiqaة mkhadrm can zayd ibn arqm alanصari radia allahu taala arda qala wuxu yihi zayd ibnu arqam kaana wuxuu ada rajulu qofka ama ninka yukalimu mid la hadla saaxiibahu saaxibkiisa fi salaat salaada bilxaajati danta u ley kala hadli jira isagoo salaada ku jira oo salaaddii muxuu ahaa ama taxaadkii loo fadhiya ama salaaddii la akrinaba hebel hay maanta suuqa soo ahaa maanta bal ka warrama ninka hebel mis aragteen salaadda waa la iskaga jiraa saasay xaalad iska ahan jirta dhibba ma jirin kow calaa cahdi rasul rasulka zamankiis sal slm berigii hore xataa nazalat ilaa ay ka soo degto hadi aayatu ayadan xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwusطa waquumuu lilahi qaanitiin xaafiduu ilaaliya cala salawaat salaadaha ilaaliya wasalaati alwusطa salaada dhaxana ilaaliya wa salaada casre waquumuu istaaga lilahi alweyne qaanitiin xaalatiin kuwa aamusa faumirna bisukuuti markaasa waxaana la faray inaan aamusno xadiidku laba boqol iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu nasai alih ramat lla akhbarna moxamed bn cabdillahi alsdi wa iqatun xaafid qaala ibn camaar maxamed bn cabdillahi bn camaar alsdi wa iqatun xaafid qaala xadaana ibnu abi hahy xadaana ibnu abi aniyata haniyata wasmuhu yaxya ibn cabdilmalik ayaa la yihahdaa wa saduuq lahu afraad wاlqasim bn yaziid اljarmi wa iqatun caabid can sufyaan الthawri waa imaamkii can الزubayr ibn cadiy alhamdani wa iqa can kulhum ibn calqamat alkhusaaci wa iqa can cabdillahi bn mascuudin radi allahu tacaala canhu alhudali wa haadaa lafdigan soo socda lafdigan soo socda xadiidu اlqaasim waa xadiidka qaasim uu wariyey xadiidka qaasim uu wariyey wa hada kan xadiidu اlqaasim weeyaan qaasim ibnu yaziid aljarmi iyo ninka la yidhaahdo ibnu haniyata labada ayaa waxaa weyaan waxay ka wariyeen sufyaan laakiin lafdigaan soo socdo waxaa iskale alqaasim ibn yaziid aljarmi qala wuxu uhi kuntu waxaan aati nabiy nabiga mid u imaaday ana sal slem nabigaan u imaan jiray sal allah ala slm abdullah socd ayaa dhihi wahuwa yusallii isagoo tukani fa usallim caleyh waan salaami jiray fa yuda calaya uu markaas ii jawaabi jiray fa ataytu waan u imaaday xilli xilliyada ka mid a ah, fasallamtu calayhi waan salaam wahuwa yusallii isagoo tukani falam yarudda calaya ioma jawaabin falamaa gorti sallama uu salaam noqsada ashaara ila alqowmi ashaara wuxuu u ishaaray ilqowmi dadkii meesha joogay ayuu u ishaaray yani bilisqa inay dhegaystaan dadkii kale ayuu wuxuu yidhi aamusa faqala wuxuu yidhi in allaha alweyne caza wajalla yacni wuxuu la jeedaa axdaa fi salaati ina allaha alaweyne caza wajalla axdaa fi salaati salaadda wuxuu ku soo dirsiiyey oo amaru ku bixiyey alaa tukallamuu allaa takalamuu inaadan ku hadlin ilaa bidikri اllahi dikriga alla mooyane wamaa yenbagii lakum iyo wix idiin haboon oo ducaa iyo wix la midka oo khayr ah waan taquumuu inaad u istaagtaan lilah alweyne qaanitiin xaalatiin kuwa saakitiin oo aamusan xadiidkun laba boqol iyo ko iyo labaatanaad waa xadiid xasanun صaxiix hahy qala imam nas abarna xusein ibn xurayf almarwazi wa iqa qala xadaثna sufyan bn cuyayna can caasim ibn abi najuud weeyaan alasadi mowlaahum alimaam اlmuqri saduuq lahu awham fi اlxadiiث can abi wail shaqi ibn slm wa iqaة mkhadrm can ibn mascuud wuxuu ka wariyey radia allahu tacala an arda qal kunaa waxaan nusalimu kuu salaamna cala nabiy salaam jirna sal slm fayaruddu calayna asalaam salaamtuu noo jawaabi jiray xataa qadimna yani markuu asalaamu calaykum isagoo salaad ku jiro alaykum asalaam araxmaan araxiim maalik yowm idin iyaka nacbudu waiyaka nastaciin asalaamu calaykum alaykum asalam ihdina siraat almustaqiim haakada saas yani dhiba maba jirin xataa qadimna ilaa aan ka soo min ard xabasha ard xabasha aan ka soo فسلمت عليه waan سلامay فلم يرد علي ima jawaaبin فأخذنيi waxaa iqabtay mا qaربa وmا baعud يaعnي فkir wixii dhawaa i wii dheeraaba waa igu soo degeen yani meel aan la aadan garan waay bal inta ka eeg mise waxu jiraan ma nabigaa ku caraysan mise waxu jiraan yani wax maa qaru ma bacud murug wax alla wixii madaxay kusoo dheeraya kuso dhacay waaya fajalastu waan fariistay xataa idaa qada asalaata xataa idaa qada asalaat salaada markuu dhammaystay qaala wuxuu yidhi nabigeena alayh slam ina allaha alla weyne caza wajalla yuxdiu wuxuu soo dersiyaa min amrihi amarkiisa maa yashaa wuxuu doona wainahu alla weyne qad axdaa wuxuu soo dejiy min amrihi anlaa yutakalama inaan lagu hadlin fi salaat salaad ayuu ilahay soo dersiyey subxaana wa tacaala waqumuu lilahi qaanitiin baabu maa yafcalu man qaama min atintayni min atnatayni naasiyan walam yatashahad halkan waxaa ka bilaabanaa kitaabu sahw intii aad soo marin wax sahwi miyaad soo marteen akhyaari mana soo marin marka caawa halkan waxaan ka bilaabayna kitaaba sahwiga aan muxuu ahaa dhowr habeen ka hore gorbay ahayd ya akhyaari ahay cashirka wuxuu ahaa oo ahay arbica kii u dambeeyey ahay axsanta dhowr habeen aan moogna soog khamiistii iyo jumcadii aan moogna waayahay cashirka u dambeeyey waxaan soo marnay in kitaab sahwi meel foran kasofogaan ka soo bilownay laakiin baabkan ko iyo labaatanaad ayaa kitaab sahwi rag ugu bilaabanaya maa yafcalu qofka wuxuu samaynaa man qaama maa yafcalu wuxuu samaynaa man qaama qofka u istaagay min atnatayni laba eh, ragca naasiyan isagoo hilmaamsan wana shahaad aanan atiaadka la imaanin muxuu samaynaya xadiid kun laba boqol laba iyo labaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasayi alih ramatullah akbarna qutayb bn saciid can malik bn anas bni shahaab can cabdiraxman acraj an abdlahi bn buxayna waa saxaabi jahil raggan kale raggii asxaabtiina u taqaaneen qala wuxuu yidhi radi raximahum llah qala wuxu yidhi salla rasul rasuulka ayaana dujiyey rakcatayn laba rakc ayuuna dujiyey uma kadibna qaama waa istaagen falam yajlis muusan fariisanin taxiyaadku ka tagay faqaama annaasu dadku way la istaageen mac way la istaageen falama qadaa salaatahu markuu salaaduusa dhameeyey wanadarna ay intadarna aan suganay tasliima una salaam noqsada kabara allah kor ayuu yihi fasajada wuu sujuuday sajdatayn laba sujuudood wahuwa jaalisan isagoo fadhiyay qabla an tasliim salaam noqsaday ka hor uma salaam wuu salaam noqsaday waa sida hadda aan samayno xadid kun laba boqol iyo saddex iyo labaatanaad waa xadid saxiixa qaala alimam nasai alay mat abarna qutayb bn saciid qaala xaddaana leyt bn sacd qaala yaxya bn saciid can cabdiraxmaan bn hurmus can cabdillahi bn xayn waa saxaabi raggan kale waa taqaanaa can rasulilah wuxuu ku yuri sal slem anahu rasuulkeena qaama u istaagay fi salaat salaad wa caleyhi juluusun fadhi ayaa laga rabay waa taxiyaadka fadhiga loo fadhiisan lahaa fasajada wuxuu sujuuday sajdateen laba ayuu sujuuday wahuwa jaalisin isagoo fadhi qabla tasliimatu salaam ka hore baabu maa yafcalu man slma min rakcatayni naasiyan watakalama baabu man slma qof salaam noqsada min rakcatayn laba rakca naasiyan isagoo hilmaamsan watakalama iska hadla qofkaas muxuu xukunkiisa noqonaya haddan xadiidkan ayaa sheegi doona xadiid kun laba boqol iyo afar iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nasai alي ramat akhbarana xumayd ibn mascud asami albahili saduq weyn qala xadaثna yaziid bn zurayc wa iqatu qala xadaثna ibnu cawn cabdullaahi ibnu cawn weyaan abu cawn albasri wa iqatu habtun faadil can muxamed ibni siriin waa imaamkii iqatun habtun caabidun kabiir qadr qaala wuxuu yidhi qaala abu hurayrat wuxuu yidhi radia allahu taala arda sallaa bina nebiyu nabigeen ayaa naduji sal slm ixdaa salaatay alcashiyi salaadaha galabta mid ka mid ama duhur ama casr qaala wuxuu yidhi qaala abu hurayrat wuxuu yidhi radi allahu taala arda walaakinii warka lagu laabay nasiitu waa hilmaamay qala wuxuu yidhi fasallaa bina wuxuu naduji rakcatayn laba ragca laba ragca uma salamunuu salaam noqsaday nabigeena alayh sl slam faindalaqa ilaa khashabatin kadibna laan iyo tiir ayuu nabiga xaggeeda aaday macruudatin fi masjid masjidka saa ugu gudban ayuu nabiga aaday aggeeda sal slm faqaala biyadihi ay facala calayha faqaala biyadihi kada faqaala biyadihi calayha yani fawadaca yadahu calayha weyaan qaalada bimacnaa wadaca kasoo qaad kaanahu qadbaanun isagoo caraysan oo kale wa kharajat asarcaan dadkii degdegsanaa min abwaab masjid ayay ka baxeen weeyaan faqaaluu waxay yihahdeen qusirat isala ismaba dhimin markay dareereen waxay yihahdeen salaad waa la gaabay wa fi lqowmi saxaabadii waxaa ku dhex jira oo la jooga abu bakrin wacumar radia allahu tacala canhuma fahabaahu an yukalimaahu nabiga inay la ka hadlaan way ka hebaysteen way ka xishoodeen wa fi qowmi rajulin baa qoomka ku jiray io saxaabada fii yadayhi labadiis gacnood uulun gacmo dheer qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa yusama waxaa dhihi jiray dulyadayni dulyadayn dhihi jiray dushamaalayn waa noo imaan dontaa insha allah tabaraka watacala faqala wuxu ya rasul rsulka allow anasiita am qusirat الsalaa mi hilmaamta min salaada la gaabiyey hadalku waa cad yahay qaaluu ilaa man samaan hilmaamin walam tuqsar isala salaada ma gaabin waa sida nabigu u muuqatay marka sala allahu alay wasalam qaala wuxuu yidhi wa qaala wuxuu yidhi akamaa qaala dulyadayn dulyadayn siduu yidhi miyaay wax u jiraan qaala wuxuu yidhi nacamha fa jaa wuu yimid nabigana sal slam fasallaa wuxuu tukaday alladii rakcadihii kaana ahaaday tarakow mid ka tagay ayuu tukaday labada ragco kale uma uma salamuu salaamo noqsaday uma kabar alla akbar ayuu yidhi fasajada wuu sujuuday mid sujuudii sujuudiisa oo kale aw aطla ama ka dheer uma kadibna rafaca rasahu madaxiisa kor u qaad wakabar alla akbar ayuu yidhi uma kabaru alla akbar ayuu yidhi uma sajada wuu sujuuday midla sujuudii sujuudiisa oo kale aw aطla uma rafaca rasahu madaxiisa kor u qaad wakabar uma kabar alla akbar ayuu yidhi yani sujuudu sahwi ayuu la imaaday weeyaan khulaasada hadalka xadiid kun laba boqol iyo iyo شhan iyo labaatanaad una dambay cashirka insha allahu tabaaraka watacaala waa xadiid صaxiixa qaala اimam النasai alي mat abarna mxamed ibn slmة اlmuraadi wa iqaة tabt qala xadaثna ibn qasim cabdiرaحman alcutaqi almisri wa iqaة faqih can malik bn anas amd اhijra qala xadaثanii ayub ibn abi tamimata sikhtiyani tamimata sikhtiyani iqaة tabt xuja can mxamed ibn sirin waa imamki can abi hurayrata radi allahu taala arda ana rasul rasulka sl sl insarafa wuxuu ka soo laabtay min inatayni laba rakca faqaala lahu dulyadayn dulyadayn wuxuu ku yidhi aqusirat الsalaatu salaadii miyaa lagab am nasiita miyaa tilmaantay ya rasul rasulka allow faqala rasul wu yh sl slm asadqa dulyadeyn dulyadeyn miyuu sheegay wuxuu sheegay waxun ka jiraa faqalas waxay yidhahdeen nacma faqaama rasu rasulka lagu istaagay sala allahu alay waslam fasallaa wuxuu tukaday inatayn laba ayuu tukaday rakca uma sallama wa salam noqsaday uma kabra alakba ayuu yidhi fasajada wuu sujuuday min sujuudihi sujuudihiisa caadigeed oo kale aw aطla ama mid ka dheer uma kadibna rafaca ra'sahu madaxiisu kor u qaaday uma sajada wuu sujuuday min sujuudihi sujuudihiisa oo kale aw aطla mid ka dheer uma rafaca madaxiisu nabiga kor soo qaaday sal allah alay slam insha allah waa xadiista qaybta dambe oo isla baabka ayaan habeen dambe gabagabayn doonaa biidn caza wajal hada wallahu aclam sal allah waslam abdi rasul mustafa